in alxamda lilahi naxmaduh nastacinu wnastaqfiruh wanacuudu billahi min shururi anfusina wsayi'aati acmaalina man yahdih illahu fala mudila lah waman yudlil fala haadiya lah ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu la shariika lah waashhadu ana muxamada cabduh warasuuluh ama bacdu faina khayra alxadiidi kitaab allah wkhayr alhadyi hadyu muxamadi sala allahu alayh wasalam washara alumuuri muxdathaatuha wa kula muxdathatin bidca wa kulla bidcatin dalaalah wa kulla dalaalatin fi nnar qaala almusannifu raximahu llah alikhtilaafu fi altafsiiri cala nawcayn khilaafka tafsiirka laysku khilaafay calaa nawcayni laba nooc buu ku sugan yahay ama laba nooc buu ahaaday minhumaa mustanaduhu naqlu faqad tafsiirka waxaa ka mida ah maa mustanaduhu waxa uu ku dhisan yahay annaqlu naqli uu yahay ama khilaafkaasi wuxuu ku dhisan yahay uu yahay naqli faqad oo keli ah wa minhum maa yuclamu bigayri dalik waxaana ka mid a tafsiirkii wax lagu ogaan karo naqli waxaana ahaynoo istidlaal lagu ogaan karo tafsiirkii nooc ka mida naqli unbaa lagu ogaan karaa waayo waa umuur haybiya ha ahaadeen wax hore u dhacay ama ha ahaadeen wax dhici doona ama ha ahaadeen wax jira oo inaga qarsoonba marka waa arrin lagu ogaan karo naqli keli ah waxaa kaloo eh, tafsiirkii ka mid a ah wax lagu ogaan karo naqli waxaan ahayn oo istidlaal lagu ogaan karo iyo istinbaad idilcilmu imaa naqlun musaddaqun sababtu waxay tahay cilmigu ama waa naqli musaddaqun la tasdiiqinaayo markaysagaa la sugaayo bimacnaa la rumaynaayo yani waa naqli saxiixa wa ima istidlaalun muxaqaq ama waa daliishad la xaqiijiyey oo istidlaal saxiixa ama naqli saxiixa labadaa mid weeye cilmiga saxiixa ah waalmanquulu waxa la soo rarayna imaa cani ilmacsuumi ama wuxuu yahay wax laga soo raray kii khaladka laga dhowray oo nebi maxameda sala allahu alayh wasalam wax laga soo naqliyo o laga soo raray weeye wa imaa can hayri almacsuum ama waa wax laga soo raray ciddii aan macsuumka ahayn laga soo raray sida saxaabada in laga soo raro sida taabiciinta in laga soo raro sida kutubtii hore in laga soo raro cid aan macsuum ahayn ayaa laga soo naqliyey almaqsuudu bianna jinsa almanquuli sawaaun kaana can almacsuumi aw hayri almacsuumi waxaa la rabaana waxay tahay bianna jinsa almanquuli nusakha qaar waxay qorayaan bayaanu jinsi lmanquuli laakiin nuskhada makhduudada ah iyo tabacaadka qaarkood sida tabcada fataawaha ku sugan majmuuc fataawaha iyo tabcada markaysagaa shati uu taabacay iyo tabcada cadnaan uu taabacay intuba waxay qorayaan bianna saasaana ansabnimo badan almaqsuudu waxaa la rabaa bianna jinsa almanquuli in waxa la soo raray jinsigooda iyo noocoodu sawaa'un kaana waxaa isku mida ahaayaa mid laga soo raray cani ilmacsuumi macsuumka laga soo raray oo nebiga ah sala allahu alayh wasalam aw can ghayri almacsuum ama ha ahaado mid laga soo raray cidaan macsuum ahayn sunna waljamaca waxay qabaan nebiyadu inay macsuumin yihiin laakiin afraadda kale ee bini aadamka ee aan nebiye ahayn macsuum inaynay ahayn bay qabaan ahlusunna waljamaca marka almacsuum markuu leeyahay wuxuu uga jeedaa nebiga sala allahu aleyh wasalam buu uga jeedaa ilaahayna macsuum laguma sifeeyo ilaahay waa caasim oo sifatu sifatulcisma inuu wax dhowro oo khalad ka ilaaliyo waa ku sifaysan yahay laakiin macsuumiya yacni waxa wey iyada waa qalad in allah lagu sifeeyaa waa qalad waayo macno faasidaa ka dhalan karaa oo macsuumkii laabudda lahu min caasim lamana odhan karo ilaahay cid kalea macsuum ka dhigtay xadiidka bukhaarigana waata ku timi inuu nebigu yidhi sala allahu alay wasalam waalmacsuumu man casamahu allah macsuum waxa ah ku ilaahay dhowray baa dhowran oo khalad ka dhowran marka waxa la soo raray ama ha ahaato wax laga soo raray nebiga sala allahu aleyh wasalam ama ha ahaato wax cid kale laga soo raray wa haada huwa alnawcu alawalu waa jumla muctarida kaasina wuxuu yahay nooca hore oo wax mustanadkiisu naqliga yahay fa minhum maa yumkinu macrifatu asaxiixi minhu wadaciifi waxaa ka mida kaa la soo raray cid kastaba ha laga soo raree maa yumkinu miday suuroobayso macrifatu saxiixi ka saxiixa in la garto oo minhu ka mida isaga iyo wadaciifi ka daciifka in la garto miday suurtoobi karto ayaa ka mid a wa minhu waxaa ka mida maa laa yumkinu macrifatu dalika fii mid aynay suuroobi karaynin in la garto bimacnaa aynu garannaa aynay suuroobaynin ka saxiixa ah iyo ka daciifka ah inaynu kala garannaa aynay inoo suuroobaynin ayaa ka mida manquulaadka la soo raro wa hada alqismu athaani min almanquuli kaasina waxa weeye waa qaybta labaad oo manquulka markaysagaa ka mid a wa huwa maa laa tariiqa lana ila aljasmi bisidqi minhu oo waa ka aynaan waddo u helaynin inaynu qatcinno ama goyno ka runta oo ka mid ah kiisa saxiixa ee runta ah dariiqaynu ku jasminno ayna ku goyno ku qatcinno aynaan heli karayn caammatuhu mima laa faa'idata fiih yacni wuxuu yahay dhammaantii ama badankiisu mima laa faa'idata fiihi waxaanay ku jirin ogaalkaynu ogaanayno wax faa'iidii aynay ku jirin ha nusakha qaar waxay siyaadinayaan falbaxu baadhista markaysaga isaga la baxsinayaa caamatuhu mima laa faa'idata fiih walbaxu fiihi mima laa faa'idata fiih waalkalaamu fiihi hadalka laga hadlayaana min fuduuli alkalaami ay ka mid tahay hadalka siyaadada ah ee aan faa'idada lahayn fuduul waxaa la iska yidhahdaa hadalka siyaadada iska dheeraadka ah ee aan markaysagaa faa'iido lahayn ayaa la yidhahdaa wa ama maa yaxtaaju almuslimuuna ilaa macrifatih kay u baahan yihiin muslimiintu u baahan yihiin ilaa macrifatihi garashada la garanaayo ay u baahan yihiin miya fa ina allaha tacaala nasaba cala alxaqi fiihi daliila ilaahay wuxuu u yeelay yacnii qowlka xaqa ee kaas ka mid ah deliil buu u yeelay ku tusinaayo daalli u ah yacnii kiisa saxiixa baabkan sheekhu wuxuu kaga hadlayaa mafasalkan ikhtilaafka tafsiirka la isku khilaafo iyo noocyada uu qaybsamo marka wuxuu inoo tilmaamayaa tafsiirku wuxuu u qaybsamaa ashyaada qaarkood waxay ku dhisan tahay naqli iyo riwaayo ashyaada qaarkoodna naqli waxaan ahayn ayay ku timaadda ama ku xasiishaa sida istidlaal iyo istinbaat iyo waxyaalo la mid a iyo sida marka carabiyada in marka waxaweyan yacni lagu fasiro bimuqtada alcarabiya ama waxa laga cabiro marka ayuu noqon karaa la yidhahdo atafsiir bilra'yi oo tafsiirkay marka hore culammadu waxay u qaybiyaan tafsiir bilma'huur iyo tafsiir biriwaaya iyo tafsiir bira'yi in ma'huur wax lagu fasiro ma'huurkiiyo riwaayadu waa isku mid oo wax la soo naqliyey oo la soo raray oo werin loo cuskanaayo in wax lagu fasiro iyo nooca kaloo la yidhahdo atafsiiru bira'yi in ra'yi wax lagu fasiro labada nooc baa loo qaybiyaa marka atafsiir bilma'suur ama atafsiir bilriwaaya waa bimacnan weeyaane waxaa soo gelaya wuxuu nebiga sala allahu alayh wasalam riwaaya ahaan laga soo wariyey aayaadka inuu fasiray laga soo naqliyey waxaa kaloo soo gelaya waxa saxaabada laga soo wariyey rasuulka sala allahu alayh wasalam ama taabiciinta laga soo wariyey waxay noqonayaan atafsiir bilriwaaya ama atafsiir bilma'suur wax la soo naqliyey in wax lagu fasiraayo nooca kale waxaa la yidhahdaa atafsir bira'yi in ra'yi wax lagu fasiraayo ra'yigaasina wuxuu noqonayaa istidlaal ama istinbaad waxaana soo gelaya muqtada alcarabiya waxyaalahay keensanaysa carabigu in lagu fasiro oo masalan caalimkii wuxuu yaqaanaa luqada carbeed iyo taraakiibtani waxay ku faa'iidaysaa ayuu yaqaanaa masalan markaasuu isagoo eegaya qawaacidda guud ee sharciga iyo tafsiirka uu ku fasiraya inaanu ka hor imanayn eegayana carabigu wuxuu keensanaayo ayuu dabeedna markaa bina'an calaa hada ayuu fasiraya waayo qur'aankii wuxuu ku yimi luga carbeed nasla bihi ruuxu alamiinu cala qalbika litakuna min almundiriin bilisaanin carabiyin mubiin oo kaloo ilaahay yidhi inna jacalnaahu qur'aanan carabiya waxaanu ka yeellay qur'aanka qur'aan carabiyaanu ka yeellay marka maadaama uu qur-aanku carabi yahay luqada carbeed waxay keensanaysa waa lagu fasirayaa laakiin luqada carbeed waxay keensanaysa marka lagu fasiraayo waa in aan lagu fasirin tafsiir markaa ka hor imanaya qawaacidda shareecada ama adilada kale qadcigaa ka hor imanaya ama tafsiir daahirka khilaafsan iyadoo qariina aynay wehelinin faa'iidaynaysa in daahirka laga leexiyo waa inaan lagu fasirin haddii laba ixtimaal aayadda geli karaan waa in ixtimaalka raajixa lagu fasiraa oo ixtimaalka baciidka aan lala doonan waayo marka wax la fasiraayo waxaa looga jeedaa siduu ilaahay uga jeeday in marka la fahmo ayaa looga jeedaa ee si kastay aqbali karto aayaddu in laysaga fasiro loogama dan lahaa laakiin in lagu dadaalo sidii loo garan lahaa siduu ilaahay uga jeeday ayaa lagu ijtihaaday aa lagu dadaalaya taas yadaa baa lagu dadaalaya marka nooca koowaad oo marka ah tafsiirka ma'suur wax lagu fasiraayo wuxuu sheikhu tilmaamay manquulaadku si guud marka loo eego waxay u qaybsamaan wax macsuumka laga soo raray oo nebiga sala allahu alayh wasalam laga soo naqliyey iyo wax cid kale laga soo naqliyey waxaa cidda kale laga soo naqliyey hadday tahay wax kutubii hore laga soo naqliyo israa'iiliyaat waxyaalaha la yidhaahdo sheikhu dib buu ka keenayaa oo qasaska ama akhbaarta israa'iiliga ah gaar buu uga hadlayaa taqsiimka ay leedahayna isagoo adilada ku soo aroortay tilmaamaya matniga ayuu inoogu sheegi doonaa insha allahu tacaala haddii laga soo raray yacni markaa saxaabada ama taabiciintoo kale laga soo raray ashyaada caynkaas ah waxay noqon karaan in badan oo ka midi khilaafka ay isku khilaafaan oo la yidhahdo sidan bay ahayd ama sidan bay ahayd wax daliilu caddaynayaana ayna jirin labada kaay ahayd waa wax markaa xaajo ayna muslimiintu u qabin ogaalkay ogaanayaan oo waxaa ka mid a cilmiyada waxay culammadu yidhaahdaan waa mima laa yanfacu cilmu walaa yaduru jahlu wax ogaalka in la ogaadaana aynay waxba anfacayn oo waxba tarayn in la ogaan waayo laga jaahil noqdaana ayna dhib lahayn waa ashyaada xaajada aan loo qabin lana tilmaamay aqwaal kala duwan la soo naqliyey walaha taabiciinta qaarkood baa sidan yidhi qaarna si kale yidhahdeen qaarna si kale yidhaahdeen amsilada iyo tusaalayaasha noocaasna waa inoo keeni doonaa sheekhu waxaa nebiga sala allahu alayh wasalam laga soo naqliyey waxay u qaybsamayaan nooc saxiixa iyo noocan saxiix ahayn noocan saxiix ahayn waxba laguma binaynaayo qur-aankana laguma fasiraayo xukumna lagama qaadanayo waayo shaygu mar haddaanu haabit nebiga sala allahu alayh wasalam ka ahayn waxay ka dhigan sidii waxaan jirin laakiin qaybta saxiixa ah ee nebiga sala allahu alayh wasalam ka sugnaatay ama saxiix ha ahaado ama xasan ha ahaado wixii nebiga sala allahu alayh wasalam riwaaye ahaan ka sugnaaday waxay noqonaysaa in sideeda loo aqbalo oo loo raaco waayo sharcigu nebigu la yimid sala allahu alayh wasalam ayuu ka mid yahay marka in la sadiqo oo la rumeeyo oo tafsiir hadday ku saabsan tahay in qur'aanka lagu fasiro weeyaan qowl kaloo khilaafsanna aan la raacin cilmiguna sidiisaba wuxuu ku ururayaa ama waa naqli saxiixa ama waa baxi muxaqaqa mar kale shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu ihi ina alcilma maa qaama calayhi daliilu wannaaficu minhu maa ja'a bihi alrasuulu sala allahu alayh wasalam cilmi sharciga waxaa la yidhaahdaa wixii daliil ku qumay oo daliil loo hayo wannaaficu minhu maa jaa bihi arasuulu sala allahu alayh wasalam cilmiga naaficina waa ku rasuulku la yimi sala allahu alayh wasalam faasha'nu fii an naquula cilman wa huwa alnaqlu almusadaqu walbaxsu almuxaqaqu faina maa siwa dalika wain zakhrafa midlahu bacdu annaasi khazafun musawaqun wa ilaa fa baatilu mutlaq hadal kale oo hadalkan yacni shabax ku leh wuxuu tilmaamayaa sheekhu raximah ullah kama fii majmuuci alfataawa mujalladka lixaad saddex boqol iyo siddeed iyo siddeetan cilmigu waa naqli musadaqa bimacnaa haabita oo cidda sheegtay loo tasdiiqinaayo ama waa baxsi muxaqaqa oo baxsi la xaqiijiyey waa istidlaal saxiixa wuxuu ka ixtiraazaya muxaqaq markuu leeyahay istidlaalka baatilka aan saxda ahayn naqligana markuu musaddaq ku qaydaayo wuxuu ka ixtiraazayaa kaan saabitka ahayna saxiix ahayn kaasuu ka ixtiraazaya waayo naqliga saxiixa ah ciddii sheegta waa loo sadiqaa saas aawadee waa musadaq waa runtaayo sidaas waa yidhi saasi waa sugan tahay caynkaasaa la odhanaya laakiin haddaanu saabit ahayn looma sadiqaayo waa markaysaga waa lagu ictiraadaya hada laysa bisaabit baa la odhanaya marka laa yusadaqu calayh looguma rumaynaayo warkiis marka cilmigu waa labadaas wixii intaa ka soo hadhay buu yidhi oo istidlaal saxiixana aan ahayn naqli haabitana aan ahayn oo weliba haabitka ah macsuumka aan ahayn wakadaa culamada qaar waxay ilxaaqiyeen saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam ictibaarka gaarka ay leeyihiin daraaddeed ayay iyadana ilxaaq isagana ilxaaqiyeen oo waxay yidhahdeen iyaga laftoodu hadalkoodu waa cilmi waana ta culamada qaarkood ay ka cabiraan alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu qaala asaxaabatu laysa bitamwiihi cilmigu waa saddex waa ilaahay baa yidhi waa rasuulkii baa yidhi sala allahu aleyh wasalam waa saxaabadii baa tidhi laysa bitamwiihi yacni saddexdaas ayaa la yidhahdaa cilmi shicirkaana waxaa weeye culammadii hore qaar ka mida ayaa ama culammadii qarniyada dhexe ayaa markaysaga qaarkood cabireen ama dahabi ama ibnulqayim labada mid baa lahaa marka waxa weeye naqli saxiixa iyo istidlaal saxiixa labadaa wixii ka soo hadhay walow dadka qaarkood ha qurqurxiyaan oo ha dhaldhalaaliyaanbe waa khasafun musawaq yacani wuxuu tilmaamayaa wax daahirkiisu siduu yahay iyo baatinkiisu iskhilaafsan yahay yacni dhoobo korkeeda la dhaldhalaaliyey oo macdan la moodaayo marka la arko oo kaluu ka dhigan yahay buui wa ilaa fa baatilu mutlaq hadduu taa noqon waayena waaba baatil sariix oo baatilnimadiisu caddahay waayo ashyaada waxay u qaybsamaan shay xaqa oo xaqnimadiisu caddahay baatilna aanu tarrixin iyo shay isku jira oo ah markaa shawbun min haada wa min haada oo laysku dhafay markaysagaa baatil iyo yacni xaqba isku jiro kaasna wuxuu ku shabahay khasafun musawaq nooca saddexaad waa baatil mutlaqoo sariixa aan inaba wax xaqoo tarraxayba jirin saas weeye wuxuu inoo tilmaamayaa almaqsuudu bianna jinsa almanquuli sawaaءun kana can almacsuumi aw gayri almacsuumi wa hada huwa alnawcu alawalu nusaha qaar erayga nooc bay ka tegayen wa huwa alawalu fa minhum ma yumkinu macrifatu asaxiixi minhu wadaciifi waxaa la rabaa waxay tahay in waxa la soo raray bisarfi nadar cidda laga soo raray iyadaan la eegin wixii la soo wariyey ee la soo raray ee riwaayo lagu soo naqliyey waa nooca horee naqliguu ku saabsan yahay waxaa ka mid ah wax kiisa saxiixa iyo kiisa daciifkaa ay suuragal tahay in la kala garto wax kiisa saxiixa iyo kiisa daciifkaa ay suuragal tahay in la kala garto iyo wax aynay suurtoobi karin kiisa saxiix iyo kiisa daciifka in la kala garto marka wa hada alqismu athani min almanquuli qismu athani min almanquul ila manquulkiibu wuxuu kugu qaybiyey ima can ilmacsuum wa ima can hayr ilmacsuum naqligii maadaama uu sii qaybiyey oo u qaybiyey mid macsuumka laga soo naqliyo ka hore ka dhigay kaa nebiga laga soo naqliyey sala allahu alayh wasalam kiisa saxiix iyo kiisaan saxiix ahayn waa la kala garanaya waxaa nebiga ka saabitka iyo waxaan ka saabitka ahayn waa la garan karaa haddii nebiga waxaasi ka sugnaadaan sala allahu alayh wasalamna inuu xaq yahayna waa la garanaya inuu xaq yahayna waa la garanaya waxaa khayrulmacsuumka laga soo naqliyey waxaa ka mida ah waxayna suuragal ahayn kiisa saxiixa iyo kiisa daciifka in la kala garto oo haddii riwaayo ahaanba loo kala garan karo waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood inaan la kala garan karin hebel inuu yidhi haba ka sugnaatee oo ha ka ansaxdee laakiin macnaha uu sheegay ma sax baa mise ma aha sharcan sax ma tahay mise waa khalaq marka qaybta labaadoo ah maa laa yumkinu macrifatu dalika fii oo min almanquuli wa huwa maa laa ariiqa lana ila aljazmi bisidqi minhu waa kaynaan waddo u haynin inuu run yahay goyntaynu goynayno qadcinayno waddo aynu ku goyno aynaan u hayno baxsiga kaa la baxsiyaa waxa uu noqonayaa waxaan faa'iida ku jirin hadalka laga hadlana wuxuu noqonayaa hadal iska fuduul ah oo bimacnaa bilaa faa'iida ah fuduul hadalka iska dheeraadka ah ee aan faa'idadu ku jirin oo hadalkii wixii faa'ida ku xidhan tahay fuduul lama yidhaahdo laakiin wixii biduuni faa'iida ah ka hadalka laga hadlaa wuxuu noqonaya markaysagaa iska fuduul iska hadal dheeraadu noqonaya oo hadal tar oon loo jeedo ama hadal badin markaasuu sheekhu wuxuu inoo tilmaamay waxyaalaha ay muslimiintu u baahan yihiin inay gartaan qowlka xaqa ah ilaahay wuxuu u yeelay deliil ku tusinaaya walow haba la ysku khilaafee qowlka xaqaa daliil daliilku tusinayuu leeyihi daliilkaa markaa dadka qaar haba ka qaafil noqdaan ama ha ka qarsoonaado ama marka waxaa ka mooganaadaane kollayba daliil qowlka xaqaa ku tusinaya waadi waxyaalaha faraa'ida ah waxyaalaha muxaramaadka ilaahay xaaraantinimeeyey waxyaalaha uu ilaahay waajibiyey waxyaalaha la sunneeyey faa'iida dadka u jirta waahin waxay u baahan yihin inay gartaan imaa rabbi waxay ugu dhowaanayaan imaatinka lala imanayo shaygaa la samaynaayo ama rabbi waxaa loogu dhowaanayaa fogaanshaha laga fogaanayo laga dheeraanayo ama rabbi waxaa loogu dhowaanayaa ictiqaadinta la ictiqaadinayo la rumaynaayo ama rabbi waxaa loogu dhowaanayaa yacni in butlaankiisa iyo baatilnimadiisa la ictiqaadinayo ashyaada caynkaasii walow dadku haba isku khilaafaane adilay leedahay wa in ghafala canha man ghafal wa man nasi adilladaa ciddii ka gaafil noqotay ha ka gaafil noqoto ciddii ilowday ha ilowdo ciddii garan weyday ha garan weydo laakiin adilay leedahay laabudda laha min daliil waayo ilaahay sharciga wuxuu ku soo dejiyey nabiga sala allahu aleyh wasalam nabigana wuxuu amray sharciga inuu caddeeyo wixii qur'aanka lagu ijmaaliyeyna nabigaa bayaaminaya sala allahu aleyh wasalam litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim daliilkaasi ama ha ahaado min kitaab illah ama ha ahaado min sunnati rasuli illahi sala allahu aleyh wasalam waayo sunnaha rasuulka laftiisu waa biwaxyi min allah wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa waatuu ilaha yidhi nebigu wuxuu ku hadlayaa maaha hadal ka soo fulay hawo iyo waxa naftu jeceshahay waa hadal yacni markaa waxyi awey saas aawadeed culamada qaarkood ashyaada ay yidhaahdaan waxaa jira adillo loo deliishanaayo xukum sharci ah oo aanu caalimkii ama mujtahidkii awoodi karayn inuu cabbiro deliilkaas siday qaar ka cabbireen markay istixsaanka fasirayeen ay yidhaahdeen huwa daliilun yanqadixu fii nafsi almujtahidi walaa yaqdiru atacbiira canhu ay qaar ka cabbireen oo kutubta qaarkood ay ku taallo istixsaanka waxaa la yidhaahdaa waa daliil nafsadda mujtahidka ku soo dhacaya laakiin aanu kari karaynin daliilkaa inuu cabbiro aw dadka u sheego u qeexa aanu sheegi karayn yacni ta noocaasi sax maaha hadda laysa bisaxiix daliilka nafsadiisa ku soo dhacaya aanu cabbiri karayn waa maxay ma ilhaamba ilhaam hadduu yahay ruux aan nebi ahayn ilhaamkiisu xujo maaha bacdulmutasawifa ayaa waxay ku tageen ilhaamka dadka qaarkood waa cuskan karaan waa xujaysan karaan oo dadka asfiyada ah ee qulubtoodu saafiga tahay ee tacabudka iyo ijtihaadaadkii oo riyaadiyaadka badan ee cibaadada aan la yimi waa siday ka cabbireene iyagu waxa weeye naftoodu waa rabbaysan tahay saas aawadeed waxa ku soo dhacayaan waa xaq marka waa inuu ku camal falaa waxaa nafsadiisa ku soo dhacay warka noocaasi war saxa maaha waayo khawaatirta qalbiga ku soo dhacaysaa waxaa ka mid a ah wax saxiixa waxaana ka mid a ah wax faasida maxaana laazima in loo celiyo sharciga wixii saxa la qaato wixii khaladana laga tago dadka waxa weeye asfyada ay sheegayaanna dee macsuum maaha qalbiyadoodu wax markaa xun iyo wax san wax faasida iyo wax saxiixa mid waliba waa ku dhici karaa waa mumkin inuu kusoo dhaco waxaana axaadiistu inoo sheegaysaa inuu shaytaankuna gujo leeyahay malagguna gujo leeyahay lammatu shaytaan iyo lammatulmalak oo midna xagga khayrka qofka ku boorinayso midna xagga sharka wa ama maa yaxtaaju lmuslimuuna ilaa macrifati waxay u baahan yihiin muslimiintu miyaa garashada la garanaayo fa ina allaha tacaala nasaba cala alxaqi fiihi daliila ilaahay wuxuu yeelay qowlka xaqa ah ee ka midka ah daliil buu u yeelay wax u daliilo ku tusiya fa mihaalu maa laa yufiidu walaa daliila cala asaxiixi minhu fa mihaalu maa kii tusaalihiisa laa yufiidu aan waxba faa'iidaynaynin tusaalihiisu walaa daliila cala asaxiixi yacni markaa wax u daliilina aanu jirin cala asaxiixi qowlka saxiixa u daliilka ah minhu yacni marka aynay ahayn mid jirta ay kaa'inu minhu waxaa ka mid ahaaday mihaalka kaas ikhtilaafuhum iskhilaafkooda ay isku khilaafeen fii lowni kalbi asxaabi lkahfi asxaabulkahfiga eygoodii midabku ahaa wa fi lbacdi waxaa kaloo ka mid a ah iskhilaafkay isku khilaafeen qaybtii alladii daraba alqatiila bihi muusa uu ku garaacay alqatiila ruuxii la dilay uu ku dhuftay bihi markaysagaa kaas uu ku dhuftay bacdiga ah alladigay u noqon alladiguna sifo bacdigu ka ahaa muusa muuse uu ku dhuftay min albaqarati xaaluu bacdigu markaysagaa saca ka mid yahay wa fii miqdaari safiinati nuuxin waxaa kaloo tusaalihiisu u ahaaday khilaafka ay isku khilaafeen nebi nuux doontiisii qadarkay ahayd dherar intay u ahayd ballaadh intay u ahayd iyo wamaa kaana khashabuhaa iyo waxa looxeedu markaa uu ahaayee ka samaysnaa masaajib u ahaa mise wax kalu ahaa yacnii khilaafka ashyaada la ysku khilaafay waxay tahay waxyaalo aan markaa nafci ku jirin wa fi ismi alghulaami iyo sida khilaafka la ysku khilaafay wiilkii magiciisa aladii wiilkaasoo qatalahu alkhadiru khadiruu dilay wiilkii khadir dilay magiciisa maxaa la odhan jiray wa naxwi daalika iyo ashyaa kuwaa la mida khilaafka la ysku khilaafo kale weeye tusaalihiis fa haadihi alumuuru umuurahan dariiqu alcilmi biha waddada lagu ogaanayaa annaqlu waa raris la soo raroo lasoo naqliyey famaa kaana min haada manquulan kii ahaaday min haadaa xaaluu ka mid yahay kaas manquulan mid la soo raray ahaaday naqlan la soo raray naqli lagu soo raray naqligaasoo saxiixan markaysaga saxiixa manquulan naqlan saxiixan ay binaqlin saxiixin can innabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga laga soo raray kasmi saaxibi muusa annahu alkhadiru tusaalihiisu wuxuu ahaaday waa sida muuse kii la saaxiibka ahaa ee muuse markaa uu raacay ee u rixlaystay markii dambena uu la safray ee raacay uu la rafiiqay annahu alkhadiru khadir inuu yahay naqli saxiixa lagu soo raray fahada macluumun ka waa la ogsoon yahay sida naqligaa saxiixa nebiga sala allahu alay wasalam laga soo raray uu sheegayo ayaana waajiba in la ictiqaadiyo la rumeeyo waman lam yakun kadalika ashyaadii aan saasoo kale ahayn bal kaana mima yu'khadu can ahli lkitaab ee ahaatay waxyaalaha laga soo qaatay ee laga soo raray ahlu kitaabka laga soo qaatay kalmanquuli sida waxa laga soo raray can kacbin kacbin ilaxbaar laga soo raray kacbi bni maatic wa wahbin iyo wahbin munabbih laga soo raray wa moxamed ibnu isxaaq iyo maxamed ibnu isxaaq laga soo raray wa hayrihim oo miman yaakhudu iyo hayrkood laga soo raray oo miman yaakhudu ka mid a cidda ka qaadataa can ahlilkitaabi ahlukitaabka wax ka qaadata fa hada laa yajuusu tasdiiquhu walaa takdiibuh kaas ma bannaana tasdiiquhu in la rumeeyo walaa takdiibuhu iyo in la beeniyaa toonna ma bannaana ilaa bixujja yacni xujo in loo helo mooyaane oo lagu beeninaayo ama lagu rumaynaayo mooyaane si kale in loo rumeeyey in loo beeniyaa midnaba ma bannaanay waa in laga tawaqufaa oo la yska taagaa laakiin daliil sheegaaya in la rumeeyo haddii la hayo waa la rumaynayaa daliil sheegaaya in markaa la beeniyo haddii la hayana waa la beeninaya marka ashyaada uu sheikhu inoo sheegay ee tusaalayaasha ah waxyaalaha khilaafka mufasiriinta qaarkood ay khilaaf ku soo naqliyeen faa'iidana aynay ku jirin ogaalka la ogaanaayo aan faa'ida ku jirin la yskuna khilaafay ayna u badan tahay in laga soo raray ummadii hore iyo reer banu israa'iiliya in laga soo naqliya ay u badan tahay ashyada noocaasa ah waxa markaa fiican in laga tawaqufo waayo wax faa'ida inoogu jirtaan jirin ilahay qur-aanka wuxuu inoogu sheegay asxaabu kahfi in ay la socday laakiin eyga midabkiisa ilahay qur qur'aanka inooguma sheegay nebiguna sala allahu aleyh wasalam axaadiistiisa saxiixa ah inooguma sheegin wax faa'iido inoogu jirto e eyga midabkiisa inaynu ogaanno miyuu caddaa mise waa casaa mise waa madoobaa ma jirto faa'iido inooga dhalanaysa laa faa'ida diiniya walaa faa'ida dunyawiya midna inooguma jirto dariiqaynu ku ogaan karo eh, sida saxda uu ahaana maba hayno way arrinka noocaas oo kalii waa arrin haybi ah waxaa lagu ogaan karaya waxyi dee markaa shay saxiix oo nebiga sala allahu alayh wasalam ka sugnaaday haddaynaan haynin oo sheegaya dariiqaasina saasuu inooga xidhan yahay oo hadda aynaan ogaan karin saas aawadeed salaamadu waxay ku jirtaa in laga gaabsado salaamadu waxay ku jirtaa in laga gaabsado min xusni islaami almar'i tarkuhu maa laa yacniih islaamka ruuxa wanaaggiisa waxaa ka mida uu islaamnimadiisu wanaagsan tahay iyo diinkiisu tarkuhu maa laa yacnii waxaan khusaynin inuu iska dhaafo iskaga tago idan midabka eygaasi ahaa laa yacniik kuma khuseeyo marka inaad ka gaabsataa kuu fiican ilahay qur-aanka wuxuu inoogu sheegay nin reer banu israa'iila oo la dilay oo dabeedna laysku riixriixay dilkiisii dabeedna ilaahay u amray inay sac gowracaan oo qalaan dabeedna wax ka mid ah hilibkeeda saca hilibkiisa wax ka mida ay ku dhuftaan ruuxii la dilay maydkii ay ku dhuftaan markii hore calaa kulli xaal su'aalay ka keenkeeneen ay marba wax yidhaahdeen laakiin akhiiran markii dambe sacii waa gowraceenoo waa qaleen qaybtii ka mid ahayd ee hilibkaas ka mid ahaydna waa la soo qaado waa lagu dhuftay markii lagu dhuftay ninkii la dilay waa noolaaday dabeedna wuxuu yidhi hebel hebel baa i dilay oo wuxuu sheegay ciddii dishay dabeedna dib buu u dhintay caaladiisii hore ku noqday marka qaybta uu ku dhuftay nebi muuse ee hilibka saca ka mid ahaa ee ku dhuftay ninkaas maqtuulka aha ee la dilay garannay sacii hilibkiisii wax ka mida ah in lagu dhuftay qaybta lagu dhuftay maxay ahayd ma madaxi bay ahayd ma lug bay ahayd ma dheg bay ahayd yacni mawdicay ahayd tacyiinka markaa qadarkaa la cayimayo oo la sheegayo naqli saxiixoo nebi maxamed sala allahu alay wasalam laga hayo oo cayimaya oo sheegaya ma jiro marka khilaafkan laysku khilaafay bacdigaasay ahayd iyo mayakaasay ahayd iyo mayakaasay ahayd samara kuma jirto in laga gaabsadaa fiican doonta nebi nuux qadarkeedu intuu leekaa dherarka sare intay u leekay ballaarka intay u leekay looxay ka samaysnay geed muu ahaa masaaji buu ahaa mise wax kaluu ahaa ashyaada caynkaasa tacyiinkooda daliil cayimaya ma hayno inankii yaraayo uu dilay nbiyani eh, uu dilay eh, nebi khadir uu dilay muxuu ahaa magaciisa maxaa la odhan jiray garanay ilmo yar laynoo sheegay inuu inan ahaa labadiisa waalidna aad u jeclaayeen khadirna inuu dilay laynoo sheegay laakiin magaciisa maxaa la odhan jiray hebel baa la odhan jiray iyo hebel baa la odhan jiray fulaan ama callaan baa la odhan jiray tacyiinka magaciisa la cayimaayo wax samarii kuma jirto bal haddii laysku sii khilaafayna ka warran idan in la iska daayo wey waa fuduul kalaam iyo ashyaada waxyaalaha la midka iyagana laysku khilaafay qaryadii waxa weeye suuratu yaasiin laynoogu sheegay yacni tumay ahayd ma antaakiyay ahayd ma aryaxaabay ahayd ma mid kaley ahayd naska laynooguma cayimin marka ashyaada noocaas ah waxaa lagu ogaan karaa waxay tahay uun naqli marka haddii naqli saxiixa lagu soo naqliyo facala cala alra'si waajib waxa aan in la aqbalo naqli saxiix haddii nebi maxamed sala allahu alay wasalam laga soo raro macnahana markaa ku xidhan oo rumaynta la rumaynayaa waa tasdiiq nebiga sala allahu aleyh wasalam khabarkaa u sheegay loo sadiqaayo markaa samare iimaaniyaa ku jirta mar haddii naqli saxiixa nebiga laga hayo sala allahu aleyh wasalam shaygaas waa in sidiisa loo sadiqaa ashyaada mubhamaadka ee naqliga saxiixa loo hayo waxaa ka mid ah ninkii uu la kulmay nebi muuse ee suuratu lkahfi laynogaga qisooday ee qasaskuna dhex mareen umuuruhu nebi muusena u rixlaystay qur-aanka laguma sheegin magiciisa laakiin rasuulka sala allahu alayh wasalam baa axaadiistiisa ku sheegay inuu ahaa alkhadir marka mar hadduu nebigu sala allahu alay wasalam axaadiistiisa ku sheegay waa in la sadiqaa oo sidaa nebigu u sheegay sala allahu alayh wasalam waa in loo rumeeyaayoo loo qaataa waa tasdiiq nebiga sala allahu alay wasalam arrinkaa lagu rumaynaayo marka ashyaada mubhamaadka haddaad isku soo ururiso ee qur-aanka lagu ibhaamiyey culamo badan baa isku taxallujiyey magaciisa caynkaasaa la odhan jiray oo ninkii u soo digey nebi muuse maxaa magaciisa la odhan jiray oo ninka markaa suuratu yaasiin laynoogu sheegay maxaa magaciisa la odhan jiray oo mu'minu markaa aali fircawn maxaa magaciisa la odhan jiray tacyiinka ashyaada noocaas oo kale ah in waxba la isku taxallujiya maa waxaa la mid a ah asmaau asxaabi kahfin magacyadooda maxaa la odhan jiray asxaabu kahfiga mufasiriinta qaarkood waxay ku qorayaan asmaa waxaasaa la odhan jiray kanna waxaasaa la odhan jiray yacani magacyay tirinaya ilaa mutasawifada qaarkood magacyada caynkaas ah wakhtiyada kurubaadka ay akhriyaan mar ayagoo uga jeeda markaysaga inay dee isdiqaadsoodaan ama markaysaga inay kurbadu ka faydanto ama wax la mid a ah. maaha ariiq sharci ah wakhtiga kurbada waa in ilahay la baryaa aman yujib almudara ida dacaah wayakshifu asuu ilahay baa la barya allahu cidaan aan ahayn oo dhibaatada faydaysaana ma jirto allah cidaan aan ahayn oo dhibaatada faydaysaa ma jirto ilahay unbaa dhibaatada fayday ilaahay isagaa amray in isaga la baryo waqaala qaala rabbukum udcuunii astajib lakum ashyaada kale la baryayaana waxba anfici maayaan waxna tari maayaan waxay anfacayaan ma jirto marka ashyaada mubhamaadka calaa kulli xaal ee aan marka waxa weeye qur-aanka lagu magacaabin ama lagu cayimin haddii axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam nebiga ka sugnaatay lagu cayimo waxa weeye waa in markaa sidaa nebigu u cayimay loo qaataa haddaan nebigu cayiminna waa in laga gaabsadaa waa in lagu kaaftoomaa sida markaysa waxaa markaa ibhaamka laynaga qariyey magacooda saas wey wuxuu inoo tilmaamaya haddaba sheikhu wixii aan nebiga sala allahu alayh wasalam aan ka sugnaan inuu markaa isagu sheegay oo cayimay waxaa lagu ogaan karaana naqli keliya tahay waxaa lagu xambaarayaa in ahlu kitaabun ay ka qaateen ciddii soo naqlis in ahlu kitaabun ka qaateen ayaa lagu xambaaraya sida waxaa laga soo raro kacbin alaxbaar iyo wahb ibn munabbih iyo moxamed ibnu isxaaq ibnu yasaar saaxib almaghaazi yacni saddexdaa sheikh oo kale laga soo noqliyo waxaanay aad wax uga wariyeen ahlu kitaabka oo kacbunulaxbaar iyo wahbi munabbih labaduba waxay ahaan jireen ahlu kitaab bay ahaayeen dabeedna waa soo islaameen dabeedna waxay ka qisoon jireen kutubtii ahlu waxyaalihii ay ka akhrin jireen ee ku yaqaaneen bay ka qisoon jireen oo ka warrami jireen markaasaa laga wariyey oo ay dhacday dadka qaarkood inay ka sii wariyeen ama saxaabada qaar ay ka wariyeen ama taabiciinta qaarkood ay ka wariyeen maxamed ibnu isxaaqna saas in la aag ahlu kitaabka isaguna waxuu ka qaatay xataa culamadu waxay dhahan bacdu saxaaba oo dee akhbaartii ahlu kitaabka wax ka mida ah sheegi jiray baa jira waa u tegi doonnaa almuhim waxyaalaha ahlu kitaabka laga soo naqliyey adilada qaarkood waxay sheegaysaa in laga gaabsado laga tawaqufo adilada qaarkoodna waxay sheegaysaa in laga weriyo aan dhibi ku sugnayn wuxuu sheekhu yidhi fa fi saxiixi saxiixa waxaa ku sugnaatay oo bukhaari saxiixiisa ku soo wariyey can inabiy sala allahu aleyh wasalam nuska qaar waxay qorayaan fa hada laa yajuusu tasdiiqu walaa takdibuhu ila bixujatin kama habata fi saxiixi waa nuskhada makhtuudada siday qorayso iyo mubacaadka qaarba saxiixa waxaa ku sugnaaday oo saxiixa bukhaariya can inabiy sala allahu aleyh wasalam iyadou nebiga ka warinaayo annahu qaala inuu nebigu yidhi idaa xadaakum ahlulkitaabi markay idiin warramaan ahlukitaabka oo wax idiin sheegaan fala ha rumaynina warka idiin sheegeen walaa tukadibuuhum hana beeninna warka idiin sheegeen wa quuluu waxaad tidhahdaan aamannaa billaahi wa rusulih waa rumaynay ilaahay waa rumaynay rusushiisana waa rumaynay fa ima an yuxadisuukum ama waa inay idiin warramaan bixaqin xaq idiin sheegaan sheegaanoo fatukadibuuhu aa beenisaan xaqay idiin sheegeen wa ima an yuxadisuukum ama waa inay idiin sheegaan bibaatilin baatiloo fatusadiquuhu dabeedna aad rumaysaan markaa si aydaan labada midnaba ugu dhicin oo baatil ay idiin sheegeenna aydaan u rumaynin xaqa idiin sheegeenna aydaan u beeninin yacni ka gaabsada waxaad tidhaahdaan aamannaa billaahi wa rasulihi yacni ilaahay waa rumaynay rusushiisana waa rumaynay aamanna billaahi wa bimaa unzila ilayna wamaa unzila ilaykum allah waa rumaynay kiina loo soo dejiyeyna waa rumaynay kii idinka laydiin soo dejiyey oo nebiyadiinni lagu soo rogayna waa rumaynay aayadduna macnaha waa sheegtay aayat alcankabuut wa kadalika maa nuqila can bacdi ataabiciin marka almuhim xadiidkani wuxuu sheegayaa in laga tawaqufo oo aan lana rumaysanin waxay sheegeen lana beeninin xadiis kaloo saxiixina wuxuu sheegayaa xadituu can bani israa'iila walaa xaraj ka warrama oo ka wariya reer banu israa'iil waxyaalaha idiin sheegaan iyo axaadiista idiin sheegaan walaa xaraja wax dhibana kuma qabtaan sheegistaa wax ka sheegaysaan ka warinaysaan culammadu xaalado kala duwan bay ku xambaareen oo waxay yidhaahdeen waxaa loo qaybinayaa saddex xaaladood baa loo qaybinayaa waxyaalahay ahlu kitaabku sheegeen waxay ahlu kitaabku sheegeen ee kitaabkeennu inoo sheegay runnimadiisa ama nebigeenna sala allahu aleyh wasalam axaadiistiisa ku sheegay yacni sidaas inay tahay oo waxyigii nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam lagu soo rogay ama kitaab ama sunno ha ahaato kuu doonabe lagu hayo sidaas inay tahay waa la sadiqayaao waa la rumaynayaa ahlu kitaabku haba sheegaanbe waxaana loo sadiqayaa oo loo rumaynayaa in kitaabkeenna sidaa loogu sheegay daraaddeed baa loo rumaynayaa wixii markaa kitaabkeennu u beeniyey ahlu kitaabku ay sheegtaan oo dee qur-aanku uu sheegay inayna jirin oo wax dhacay ahayn ama nebigu sala allahu alay slm axaadiista saxiixa uu ku beeniyey yadana waa beeninaynaa marka ahlu kitaabku inoo sheegaan waxaynu u beeninaynaana sharcigii nebi moxamed sala allahu alay wasalam lagu soo rogay inuu inoo sheegay arrinkaas inuu been ahaa ayaynu u beeninaynaa nooca saddexaad waa nooc aan kitaabkeenna laynoogu sheegin sugistiisa iyo diidmadiisa midnaba salban wa iijaaban oo fii xukmi almaskuuti canhu buu kitaabkeenna kaga yahay masaladaas sidii wax laga aamusay nebiguna axaadiistiisa kuma sheegin sala allahu alayh wasalam ilahayna qur'aanka kuma sheegin arrinkaas kaasna waxaa lagu dul duldejinayaa xadiidkan falaa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum waa laga tawaqufaya xadiiskan baa lagu camal siinaya iyadoo marka laga tawaqufayo haddana waxaa la samayn karaa bay culammadu yidhaahdeen iyadoo aan la qatcinaynin mujarad dikri waa la sheegi karaayo waa la odhan karaa saasay yidhahdeen allahu aclam inay jirto laakiin dakaruu kada wa kada waa la odhan karaa tafsiilka caynkaasa culammadu waa sheegeen ibnu taymiyana waxa weeye waa waa tilmaamaa ibnu kasiirna muqadimada tafsiirkiisu ku sheegay oo in saddexdaa qaybood loo qaybinayo akhbaarta ahlu kitaabka laga soo naqliyey sidaas yadaa buu muqadimatu tafsiirihi ku sheegay ibnu kasiir alcallaama ibnu kasiir raximah llah dabeedna arrinkaa iyagoo ictimaadaya ayaa mufasiriin badani waxay sameeyeen in waxyaalaha caynkaasee lagu duldejinaya xadiidka falaa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum ay waxay ku fasireen aayaddiiba bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen in aayadda lagu fasiraa sax maaha aayadaha lagu fasiraa waayo aayaddii qur'aanka haddii tafsiir looga dhigo waa fii macna tasdiiq bay yidhahdeen waayo qur'aankii waa xaq haddii qur'aankii la doono in lagu bayaamiyo lagu fasiro noocii la yidhi hana rumaysanina hana beensanina tasdiiqa ka weyni maxay tahay hadalkii xaqa ahaa ee ilaahay kalaamullaah in tafsiir looga dhigo tasdiiqa ka weyni waa maxay wax laga shakisan yahay markaysagaa runnimadiisa waa aan danni qaaliba xataa lagu qabin inuu run yahay in waxaweye qur-aanka lagu fasiro maaha bay yidhahdeen saas aawadeed nooca maskuutu canhuga ah waxay ahlucilmiga qaarkood yidhahdeen in qur-aanka lagu fasiro siday mufasiriin badani mareen inay iskaga fasiraan waa halad bay yidhahdeen culamada sidaa cabirtayna waxaa ka mid ah ashaykhu alcallaama axmed maxamed shaakir sida waxa weeye marka tafsiirka uu ku sheegi jiray wa kadalika maa nuqila can bacdi ataabiciina wain lam yudkar anahu akhadahu can ahli lkitaab wa sidaasoo kale u ahaaday sida akhbaarta reer banu israa'iil oo kale maa nuqila kii la soo raray can bacdi ataabiciina taabiciinta qaarkood laga soo raray wain lam yudkar yaan laba sheegin annahu akhadahu inuu taabicigaas ama bacdigaa taabiciinta ka midi inuu ka qaatay can ahli lkitaabi ahlu kitaabka inuu ka qaatay yaan la sheeginbe yacni wuxuu noqon karaa waxaalu kitaab laga soo naqliyo kaleu noqon karaa oo aqsaamtii aynu sheegno kalaa geli karta famata ikhtalafa ataabicuuna markay iskhilaafaan taabiciintu lam yakun bacdu aqwaalihim xujatan calaa bacdin lam yakun ma noqonaayo bacdu aqwaalihim aqwaashooda qaarkood xujatan xujo kuma noqonaayo calaa bacdin barhka kale xujo kuma noqonaayo wama nuqila fii dalika can bacdi asaxaabati kii la soo raray fii daalika arrinkaas lagu soo raray can bacdi asaxaabati saxaabada qaarkood laga soo raray nusakha qaar bacdiga waa ka tegayaan naqlan saxiixan lagu soo raray yacni naqli saxiixa lagu soo raray ay binaqlin saxiixin fannafsu ilayhi askanu naftu isaga ayay u xasilooni badan tahay oo kaga xasilooni badan tahay mimaa nuqila ka laga soo raray can bacdi taabiciina taabiciinta qaarkood laga soo raray oo hadalka saxaabada laga soo raray waa ka fiican yahay naftuna waa uga xasillooni badan tahay waxa taabiciinta qaar laga soo raray lianna ixtimaala an yakuuna samicahu min annabiyi sala allahu alayh wasalam waayo inuu noqdo mid ka maqlay nebiga sala allahu alayh wasalam inuu noqdo aqbalaadda uu aqbalaayo aw min bacdi man samicahu minhu ama cid nebiga ka maqashay inuu ka maqlay ahaanshaha uu yahay mid aqbali kara aqwaa ayaa xoog badan walianna naqla asaxaabati saxaabada naqligoodu can ahli lkitaabi ahlu kitaabka ay wax ka soo naqliyaan oo ka soo raraan aqalu waa ka yar tahay min naqli taabiciina taabiciinta naqligooda waa ka yar tahay oo intay taabiciintu wax ka soo naqliyaan ahlu kitaabka iyo intay saxaabadu wax ka soo naqliyaan iyadoo labada mid weliba jirto haddana waxa labada yar intay saxaabadu ka soo naqlinayaan ahlu kitaabka ayaa ka yar intay taabiciintu ka soo naqlinayaan wa maca jasmi asaxaabiyi saxaabigu inuu jasmiyo oo qadciyo la jirkeedana bimaa yaquuluhu ku odhanaayo uu jasmiyo la jirkeeda kayfa yuqaalu sidee loo odhanayaa inahu akhadahu can ahli lkitaab ahlu kitaab buu ka soo qaatay saxaabigaasi sidee loo odhanayaa yani wuxuu tilmaamayaa saxaabigii oo arrinkii jasmiyey oo qatciyey haddana in la yidhaahdo waa akhbaartii reer banu israa'iil oo waa qasas israa'iiliya ama marka waa akhbaar israa'iiliya in la yidhaahdaa waa baciid buu tilmaamaya kayfa yuqaalu inahu akhadahu can ahli lkitaab waqad nuhu iyadoo laga reebay yacni saxaabada can tasdiiqihim inay rumaystaan ahlu kitaabka oo laa tusadiquu ahla alkitaabi walaa tukadibuhum ata axaadiista ku soo aroortay waalmaqsuudu waxaa la rabaa ama la doonaya ana alikhtilaafa aladii laa yuclamu saxiixu ikhtilaafka aan la ogayn kiisa saxiixa ah wala tufiidu xikaayatu alaqwaali fiihi aynay faa'iidaynayn aqwaasha xikaayada laga xikaayoonayee la sheegaya ama la soo warinayaa ama laga qisoonayaa aynay waxba kordhinayn huwa kalmacrifati limaa yurwaa waxay ka dhigantahay sida garashada la garto limaa yurwaa kii la soo wariyey oo min alxadiidi xadiis ah ama xadiiska ka mid ah alladii kaasoo laa daliila calaa sixatihi wax daliila aan loo haynin saxiixnimadiisa iyo wa amhaali dalika taas waxyaalaha la midka bimacnaa aqwaal aan saxiixnimadooda la garanaynini waxay la mid tahay axaadiista aan sixadooda la garanayn xadiiska aan sixadooda la garanayna lama cuskan karo in waxa weeye la iska wariyana ma aha sheikhu wuxuu inoo tilmaamayaa naqliyada taabiciinta laga soo naqliyo ama laga soo raro in laftooda marka ay noqon karaan bacdi ka midii in laan lana rumaysan lana beensan waayo ashyaa badan baa taabiciinta qaarkood inay ka xikaayodan ahlu kitaabka ka soo naqliyaan jirta waxyaalo badan ayaa waxaa dhacda inay ahlu kitaab ka soo naqliyaan iyagoo awilanaya xadisuu can bani israa'iila walaa xaraj xadiidkaa iyagoo awilanaya marka wuxuu inoo tilmaamayaa taabici baa yidhi keliya inaan loo ictimaadi karin oo loo cuskan karin waayo taabiciga qowlkiisu xujo maaha culammaduna waxay tilmaameen taabiciintu markay iskhilaafaan oo aynay masale ku ijmaacin inaan hadalkoodu xujo ku noqonayn bacdiga kale sidaan qowlka qaarkood yidhaahdaan kuwa kale ayna xujo ugu noqonayn ayaa dadka kalena ayna xujo ugu noqonayn ayaa dadka kalena ayna xujo ugu noqonayn dabeedna wuxuu tilmaamayaa naqliga saxaabadu ka soo raraan ahlu kitaabka iyo naqliga taabiciintu ka soo raraan labada in naqliga taabiciintu ka soo raraan ay fara badantay naqliga saxaabadu ka soo raraan inay yartay saas aawadeed saxaabadu ashyaaday sheegaan oo yacni naqli waxaan ahayn aan lagu ogaan karin yacni naftu iyaga ayay markaa u xasilooni badantay waayo waxaa markaa iman karta inuu waxa weeye saxaabigani khabarkan uu sheegayo ama qisadan uu sheegayo waxaa suuragala inuu nebiga sala allahu alayh wasalam ka maqlay dabeedna lilikhtisaar isagoo warkii iska soo koobaya daraaddeed baa dhici karta inaanu caswin oo sidii xadiidku sheegaya uu ku fatwoodaa dhici karta wayna dhacdaa waxaa kaloo suuragal ah inuu saxaabi kale oo nebiga sala allahu alayh wasalam ka maqlay inuu ka sii maqlaa suuragal ah marka ixtimaalaadka noocaasi ayaa geli kara marka mutacayinu ma aha ilaaba ilaa inuu markaysaga ahlu kitaab inuu ka maqlay da sheekhu masale kale baraarujinaya waxay tahay masaladaasi saxaabigu hadduu arrinkaa jasmiyo oo qadciyo inay baciid tahay in layska biduuni bayina iyo daliil la'aanteed in layska yidhaahdo ahlu kitaab buu ka qaatay in layska yidhaahdo arrinka noocaasa waxaa ku jira yacni bucdi waayo siday u dhici kartaa saxaabigu isagoo arrinkaa jasminaya oo qadcinaya in la yidhahdo ahlu kitaab buu ka qaatay iyadoo nebigu sala allahu alayh wasalam uu u diiday ahlu kitaabka inay rumaystaan oo laa tusadiquu ahla alkitaabi walaa tukadibuuhu ama riwaayada kale uu sheikhu inoo qoray fala tusadiquuhum walaa tukadibuuhum macan lafdiga uu inoo qorayna waa lafdiga abu daawuudka laakiin lafdiga bukhaarigu laa tusadiquu ahla alkitaabi walaa tukadibuuhum baazmuul waxa uu ku sheegayaa sharaxa uu sharxayo mowdican wuxuu yidhi waxaan arkay mucaasiriinta qaarkood oo hadalka ibnu cabbaas uu yidhi ilaahay qur'aanka habeen laylatulqadriya ayuu soo rogay isagoo jumlo ah waxaanu u soo dejiyey yacni ilaa bayt ilciz dabeedna halkaasaa isagoo mufaraqoo munajama laga soo dejiyo oo nebiga sala allahu alay wasalam lagu soo dejiyey waxaan arkay buu yidhi bacdi odhanaaya yani waxa weeye waa khabar israa'iili ah tan noocaasina waxa weye arrin khalata ah bu waayo yacni hadalkan uu marka cabdullahi bnu cabaas marka uu yidhi waa jasmiyey oo waa qaciyey marka sidee la ysaga odhan karaa waxa weeye waa khabar markaysaga reer banu israa'iil uu kala kulmay sidee la ysaga odhan karaa masaa'il dalabatulcilmigu ay markaa iska ilaalinayso oo ay qalad u arkayso siday u dhici kartaa saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam oo inaga cilmi badnaa in la yidhahdo waa iskaga dhaceen iminka cilmi mustafiid oo markaysaga markaa waxaan yani itibaaca iyo yacni sunnada iyo markaysaga aahaarta ku barbaaray yacni waxa weeye war uu markaa reer banu israa'iil kutubtooda markaysaga laga soo raray ama kutubtooda ku sugan kutubtoodaasoo uu og yahay taxriif iyo bedelaadi inay gashay yuu iska qacin karaay oo dadka ugu warrami karaa isagoo markaysaga jasminaya oo aan wax markaa waxa weeye yacni markaa inuu ka shakisan yahay ama inuu markaysaga aanu ictimaadayn yacni markaa hadalkiisa aan laga fahmayn yacni ta noocaasa taalibu cilmigu maanta mid waxa weeye uu taa samaynaayo ma ah daalibcilmiga mustafiidka marka see lo odhan karaa cabdullahi ibnu cabaas oo lumma ah ayaa markaa ku dhacay arrinkaas tan uu sheekhu leeyahy wamaca jasmi saxaabiyi bima yaquuluhu kayfa yuqaalu inahu akhadahu can ahli marka marka la odhanaayo can ahlkitaab buu ka qaata waa in markaysagaa qariino ama markaysa markaa bayino waa in loo keena qariino ama bayino waa in loo keenaa wa ilaa waa inaan la jasmin inuu ahlu kitaab ka qaatay aayatu maa fi lamri haddaba hadalka sheekha waan sii yaraa markaa sharxaya ee tacbiirkii markaysa marka waxaaan yani uu wada tilmaamayey markaa baasmulma ah calaa aqali waa in markaysaga la yidhaahdaa waxaa muxtamila markaysaga inuu ka qaatay laakiin in layska iska jasmiyo oo la yidhaahdo waxa ahlu kitaab buu ka qaatay ta noocaasa waxaway nadar baa ku sugan wuxuu kaloo yidhi waa midda kale yacni warkan cabdullahi ibnu cabaas sheegay wax ummadihii hore ku tacalluqa maaha waa qur'aanka nebi maxamed sala allahu alay wasalam sidii loogu soo rogay marka reer banu israa'iil iyo akhbaartoodii mid calaaqo la leh yacni waxa weye ma aha mid calaaqa la leh maaha waa midda kale wuxuu yidhi mukhaalif saxaabo lama oga saxaabada rasuulka sala allahu alay wasalam cid ku khilaaftay lama oga aduu hadal markaysaa waxaa macnihiisu xawla haada uu yahay ayuu ku cabiray baazmoon markuu cibaaradan markaa uu sii bayaaminayo uu sii sharxay kitaabkiisa sharxa wuxuu kaloo inoo tilmaamayaa ikhtilaafka aan la ogeyn kiisa saxiixa ah aqwaashiisa in la xikaayoodaana aynay waxba markaysagaa faa'iidaynayn waxba tarayn waxay la mid tahay sida xadiis sixadiisa aan la ogeyn xadiis aan sixadiisa la garanayna in la ictimaado maaha in la ictimaado ma aha oo culammadu waxay ka digi jireen axaadiista markaa daciifada ama markaa sixadooda aan la garanayn yacni wax kasta oo marka waxa weeye ay maqlaan iskamay warin jirin ama iskamay qaadan jirin weliba waagii hore xoogaa ee axaadiista sanadadooda lagu warin jiray oo cilmiga markaysagaa sanadka iyo isnaadka u saabsanna waxa uu ahaa muntashir laakiin waayadii dambe waxay noqotay in marka asaaniiddiina waxba laga tago markaasa jahligii dee cilmulxadiiska ku saabsanaana weliba iska fara batay jahligaasina uu fara batay marka waxaa la odhan jiray culammada qaarkood waagii hore waxay odhan jireen ruuxii markaa sanadka ku sheegaa yacni waxa weeye cuhdadiisu beri bay ka noqotay waayo arrinka wuxuu kuugu ixaaliyey ama kuugu xawilay inaad sanadka eegto saas aawadeed culamada qaarkood iyagoo taas iyadaa cuskanaya ayay dhici jirtay inay waxyaalo badan wariyaan oo aan marka markaysagaa saxiix ahayn laakiin sanadkeeda ay ku wariyaan oo sanadka ay caddeeyaan sanadkii ay ibraasiyaan oo sheegaan marka eh, waxay culammadu markaa diideen in xadiidka waxa weye la iska jasmiyo oo la yidhaahdo nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi sidaa iyo sidaa siiqatuljasmi in lagu sheego iyadoo ruuxa aanu garanay inuu saxiix yahay amaba u og yahay inuu daciif yahay waayo waxaa ku jira taqriib saas aawadeed bay culammadii hore odhan jireen haddii waxa weeye xadiidka aanad sixadiisa garanayn cala alaqali siiqatu tamriid waa inaad sheegtaa waad tidhahdaa yurwa ama yudkaru ama waxyaalo la mid a siiqa cudurayn la yidhaahdo siiqatu tamriid muhayaru siiqa waa in laga dhigaa yudkaru ama xukiya ama yurwa saasoo kale waa in la yidhahdo oo aan la yska jasmin oo la odhan qaala rasul llahi sala allahu aleyh wasalam kada wakada ama rawaa fulaan can rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam annahu qaala kada wakada aan sidaa loo jasmin yacni e, taasi waxay ahayd tilmaamis la tilmaamaayo in waxa weeye yacni marka xadiidka inuu u baahan yahay nadar iyo in layska hubsado cala alaqal yacni marka la tilmaamayo kolley siiqada noocaasi waxay faa'iidaynayso markay dad badani ka jaahil noqdeenna culamada qaarkood oo mucasiriinta ka mid ah waxay sheegeen inaynay xataa kaafi ahayn xadiidka ruuxu sixadiisa aanu garanayn ama daciifka inuu iska yidhaahdo yacni yurwa can inabiy sala allahu alay slam annahu qaala kada oo aanu waxba daba dhigin waayo dad fara badan macno badan uma samaynayso yurwaa inaad tidhaahdo iyo inaad tidhaahdo waxa weeye rawaa fulanu can inabiy sala allahu alayh waslam annahu qaala kada ama qaala nabiyu sala allahu alay wasalam yani kada wa kada wax farqigo agtooda marka isaga ay ka leedahay oo ay dareemayaan ma jirto isku mid bay u tahy saas aawadeed waa in marka waxaa la caddeeyaa xadiidku hadduu daciif yahay oo dacfigiisa la garanaayo inuu daciif yahay waa in la sheegaa haddii kale waxay noqonaysaa bay marka culamada qaar yidhahdeen baabulghish bay noqonaysaa dadkii takhriir in lagu sameeyo lagu kediyo in waxa weeye waxaan saxiix ahayn la moodsiiyo inuu saxiix yahay ama iyadoo la garanaayo inay dhici karto inay dadka qaarkood u qaataan inuu xadiis saxiixa yahay in laysaga ysaga sheego maaha imaam muslim kitaabkiisa saxiixa muqadimada waxa uu kaga hadlay baab axaadiista daciifka ah uu kaga digaayo in axaadiista daciifka la wariyo aw dabeedna axaadiis iyo aahaarba keenay axaadiis iyo aahaar mawduuca ku saabsanna uu keenay waxayna ahayd taas min baabi taxdiir axaadiistuu ku soo arooriyey waxaa ka mid ah ou halkaa ku soo wariyey man xadasa canii bixadiisin yuraa annahu kadibun fahuwa axad alkaadibayn ruuxa marka waxaa ka warrama xadiis yacni waxa weeye la og yahay ama la malaynaayo inuu been yahay wuxuu ka mid yahay labada beenawaas mid ka mida weeye yara iyo yuraa labada waa loo dabdiyey mid walba axad alkaadibayn iyo axad alkaadibiin labada mid walbana waa loo dabdiyey haddii yaraa la yidhaahdo waa xadiis uu og yahay annahu kadibun fahuwa axadu lkaadibiin ama axadu lkaadibayn haddii yuraa la yidhahdana waxay culamada qaar yidhaahdeen waxaa loo jeedaa yuraa cinda ahli ilcilmi bilxadiis xadiis la ogsoon yahay culammada xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam taqaana inuu been yahay la ogsoon yahay ruuxa nebiga sala allahu aleyh wasalam ka sheegaa beenawaasiyada mid ka mida waana la ogsoon yahay nebiga sala allahu alay wasalam beenta laga sheego wuu ciidka ku soo aroray man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar nebigu yidhi sala allahu alay wasalam ka iga igu been abuurta ama been iga sheega isagoo u badrheerhaya falyatabawa maqcadahu min annaar meeshuu naarta ka fadhiisanaayo yacni ha diyaarsado manzilkiisa iyo gurigiisa naarta ha diyaarsado marka waa waciid daran wey waciid daran wey marka almuhim axaadiistaas waxay tilmaamaysaa digis laga digaayo axaadiista markaysaa waxaa daciifka iyo axaadiista mawduuca been abuurka waxaa kaloo nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam kafaa bilmar'i kadiban an yuxaddisa bikulli maa samica ruuxa waxa been ugu filan inuu ku warramo wax kastuu maqlo wax kastuu maqlo inuu iska wariyo ama ku warramo taasaaba been ugu filan waayo inaannu iska hubsanin ruuxu oo wixii loo sheego xadiis nebi loogu sheegaba uu xadiisnimo isaga sheego isagaan sixadiisa ogeyn waxaa marka dambe imanaysa inuu been nebiga ka sheego sala allahu alayh wasalam marka beenna waxay ugu filan tahay sababtu waxay tahay tasaahulka u fudaydsaday ayuu naftiisii inuu been ku dhaco inuu nebiga ka sheego sala allahu alayh wasalam uu sabab wakadalika kalaamu naaska dadka markaysaga waxba laga sheegayana hadduu iyadana marka waxaa sidaa u fudaydsado oo wax walba markaysaa waxa markaa loo sheegaba iskaga warramo waxa weeye waa soo gelaysa yacni cumuumka xadiiska waa soo gelaysa kafaa bilmar'i kadiban an yuxadisa bikulli maa samic waxaa dhacday haddaba dadka qaarkood inay wax kastay xadiisnimo u maqlaan inay iskaga camal falaan oo shubho kale ay faaftay o odhanaysa axaadiista daciifka a fadaa'il acmaalka loogu camal fali karaa culamada markaa yidhi fadaa'ilu acmaal baa loogu camal fali karaa waxay u dhigeen shuruud ilaaq uma banayn bishuruud bay yidhaahdeen baa loogu camal fali karaa shuruuddaa waxaa ka mid a dacfigu inaanu darrayn oo mawduucii laguma camal fali karo baatilkii laguma camal fali karo kii dacfigiisu shadiidka yahay laguma camal fali karo dacfiguna waa maraatib waxaanay ahlucilmigu sheegeen xadiidka mawduuca ah inaan sheegistiisu bannaanayn oo xalaal ahayn in la sheegaa mooyaane iyadoo la caddaynaayo inuu mawduuc yahay beenabuur yahay sida markaa muqararka ku ah cilmu musalax alxadiis ahlucilmigu waxay tilmaameen in la sheegaa xadiiska mawduuca ma bannaana mooyaane in la caddaynayo la daba dhigayo xadiiskaasi waa been abuur nebigu ma odhan sala allahu alay wasalam iska daa in lagu camal shuruudaha kale ay culammadu u dhigaan waxaa ka mid a waa inuu asal caama soo gudagelayaa asalka caamki waxay tahay masaladu waxay leedahay deliil bay leedahay xadiidkana gaayatu maa fi lamri fadiiluu u sheegayaa shaygii waxa weeye deliil kale lahaa ayuu fadiilo u sheegaya marka fadiilada noocaas ah ee xadiidku sheegay inuu ruuxu rajeeyo oo is yidhaahdo yacni iska samee fadiilada waa intaad heshaaye cala alixtimaal dee waxa weeye camal aan asal kale lahayn oo xadiidkan ku dhisan ma aha ee asalka caamka uu gudagelaayo ama adilada guud ee uu leeyahay ayaa laga daliishanaya cala sabiil mihaal weysada in la cusboonaysiiyo oo ruuxu weysadii jadiidiyo adilay leedahay saxiixa xadiis dacfi ku sugan yahay oo laakiin dacfigiisu aanu darayn oo haddaba fadiilo u sheegaya haddii la arko dacfigiisuna aanu darayn oo odhanayo ruuxa weysada jadiidiyaa fadliga caynka ee caynkaasuu leeyahay dee weysada inuu cusboonaysiyo ruuxu wuxuu ku camalfalayaa adilada saxiixay leedahay laakiin fadliga loo sheegay ee xadiiska daciifka ah ku soo arooray ixtimaalka uu odhanaayo ruuxu waa inta markaysaga fadliga aad heshaa waxa weeye waa arrin markaysaga aan baciid ahayn ayay culamada qaar leeyihin marka ta noocaasoo kale waa la iska weheshanaya laakiin camalfalka wuxuu ugu dhisan yahay ruuxa adilada saxiixa shuruudaha kale ay u shardiyeen culammada waxaa ka mid a anlaa yactaqida cinda alcamali subuutahu can inabiy sala allahu alay wasalam waa inaanu ictiqaadin markuu ku camalfalaayo inuu xadiiskani nebiga ka sugan yahay waa inaanu ictiqaadin si aanu ugu dhicin iftira uu nabiga sala allahu alay wasalam ku been abuuranaayo ama dadka uu u sababaayo inay ku been abuurtaan ashyaada noocaasay culamadu sheegen ahlucilmiga qaarkood shuruudahaasay tilmaameen oo waxay ahaan saddexa shardiya caynkaasoo kale markay oofsamaan xadiiskii daciifka waa loogu camal fali karaa fadaa'ilu acmaal hadda ma aha axkaam maaha shay aan mustaxab ahayn oo istixbaabkiisa iyo sunnanimadiisa deliil kaleba aan loo haynin xadiis daciifa ah in lagu dhisi kara maaha waayo taasi waa axkaam sharciya in loo daliishanaayo weeye ayay noqonaysaa xadiiskii daciifka ahaa xadiiska daciifkaana axkaam sharciya looma cuskado istixbaabka ama shay sunnaynta la odhanaayo waa sunnana waa xukum sharciya waayo waa min alaxkaam alkhamsa nadbigu shanta xukum ee axkaam takliifiya la yidhaahdo ayuu ka mid yahay taasuu ka mid yahay ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihin xadiiska daciifkaa lagumaba camal fali karo walow shuruuddaba ha oobsadeen waa in la tuuraa qowlkooduna waa qawi walow jamaahiirtu sida kaleba ha maraan saas aawoodee itifaaqa markaysaga nawowi iyo culamo kale ay sheegaan oo yidhahdaan culammadu waa ku ijmaacsan yihiin ama waa ku itifaaqsan yihiin oo muqadimada arbaciinkana uu ku sheegay iyo mawdicyo kaleba nawowi culamo kalena ay sheegeen itifaaqa noocaas waa mid aan sax ahayn waa jiraa culamo badan inay saa mareen laakiin masaladu itifaaq maaha bacdu ahlicilmi waa diidan yihiin xadiiska daciifkaa ah in lagu camal falo aslanba waa diiday waana sariica ka muuqata markaysaga imaam muslim oo waxa weye ma kala saarin fadaa'il acmaal iyo hayrkii marka ma kala saarin marka jamaaca culamada ka mid a ah sidaa ku tagtay inaan fadaa'il acmaal xataa loogu camalfali karin xadiiska daciifka marka culammadii hore shuruudahaba u dhigaan waxaa soo baxay markii dambe inaan shuruudihii la iltizaamin oo ra'yigii intay qaateen qaar dambe fadaa'il acmaal waa loogu camalfali karaa dabeedna shuruudihiina aynay ku xadidin xadiis dacfigiisu daran yahay intay soo maraan ama xadiis mawduuca ay yidhahdaan xadiisku daciifba ha ahaadee fadaa'il acmaal waa lagu camal fali karaa waayo xadiiskii isagoo mawduuca ama daciif ama dacfigiisu daran yahay ama been abuurba ah ayaa waxaa dhici karta culamada qaarkood inay tasaahulaan oo aynay tasriixinin xadiiskan inuu mawduuc yahay ay yidhahdaan waa daciif waayo ka dacfigiisu daran yahay quriis waa daciif dabeedna waxaa dhacday fuqahada qaarkood inay axaadiis mawduuca inay markaa cuskadeen oo ay qaateen oo ay yidhahdeen fadaa'il acmaal baa loo qaadan karaa axaadiisuna ay tahay axaadiis mawduuca ma axaadiis laa asla laha laa asla laha weliba fuqahada ay aada ugu badan tahay bacdu alfuqahaa almuta'ahiriin fuqahada muta'ahiriinta bacdi ka mid ah bay taasi aada ugu badan tahay sheekhu alalbaani wuxuu kaga hadlayaa kitaabkiisa waxaan filayaa saxiixuljaamica awalkiisa miyuu ahaa mise tamaal minnaha awalkiisa labada mid baa awelka kaga hadlayay muqadimada waxaan odhanaya sheekho eh, xadiidkan baa markaa macna ka istimbaaday kafha bilmar'i kadiban an yuxadisa bikulli ma samic dabeedna wuxu uhi calayhi aquul kafha bilmar'i dalaalan an yacmala bikulli ma samic ruuxa waxaa baadi ugu filan inuu wax kastuu maqlo iskaga camal falo inuu wax kastuu maqlo iskaga camal falo baa baadi ugu filan waxaan arjaxayaa inay tahay waxa weeye muqadimada marka markaysagaa saxiixuljaamica almuhim muqadimaadka kutubtiisa qaar ka miduu marka arrinkaa ku sheegay halkaa ku jooga wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka